alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalib ilcilmi baynu kusoo jiray khaas ahaan waxaynu joognay adabu aalibi maca shaykhi mowduucayna ugu dambeeye wuxuu ku saabsanaa cidda ahlulbidaca ah inaan waxba laga qaadan cinda alikhtiyaar se uu sheikhu u dhigay welina mowduucaas waa wadaa oo waynu ku dhex jiraa sheikhu waxa faqad kana asalafu raximahum allahu tacaala yaxtasibuuna alistikfaafa bihim wa taxqiirahum wa rafda almubtadici wa bidcatihi wa yuxadiruuna min mukhaalatatihim wa mushaawaratihim waxay ahaan jireen salafkii asalafu asaalix saxaabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii ariiqa saxaabada raacday ayaa salaf la yidhahdaa asalaf luqatan waxaa la yidhahdaa ciddii inaga horrayso o dhan noocay doonanba ha noqdaane kaasi waa macnaha luqawiga ah fajacalnaahum salafan wa maalan lilaakhiriin macnaha laakiin marka mashhuurka ah ee loo bartay waa in markaa looga jeedo salafka yacni cid gaara loo jeedo oo ka mida ciddaa tartay waana saddexdii qarni ee fadliga badnaa baa loo jeedaa khaas ahaan waxaa loo jeedaa saxaabada iyo ciddii dariiqa saxaabada raacdo si wanaagsan u raacday oo qarniyada ka mid ahaa khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaruunahum uma aladiina yaruunahum loomana jeedo ciddaa qarniyadaa noolayd dhammaantood inay wada wanaagsanaayeen laga tilmaami maayo waayo bidaca badankood waxay soo baxeen wakhtigii markaa waxa weeye taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo markaa wakhtigii saxaabada qaarkood iyagoo nool ayay soo baxeen saddexdaa qarni bidcooyin fara badan baa soo baxay saxaabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen dhammaantood qaar hanuunsan oo caliljaadda ku sugan ciddii markaa suxbada u sugnaatay oo saxaabi noqotay ciddii ridowda oo diinta ka noqotay markaa saxaabi ma noqonayso man laqiya nabiya sala allahu aleyh wasalam mu'minan bihi wamaata cala alislaami wain takhallad riddatun cala alasaxi waa ka odhanaaya ibnu xajar alcasqalaani nuqbaha marka ciddaan islaamnimo ku dhiman saxaabi ma noqonayso saxaabi ma noqonayso marka dhammaantood waxay ahaayeen ciddii suxba u sugnaatay oo islaamnimada ku dhimatay qaar bidca ka maran bay ahaayeen oo hanuunsan maanatay yidhahdaan alsaxaabatu kulluhum cuduul culammada ahlusunna waljamaaca ay yidhahdeen ijmaacyadana lagu soo horray marka ciddii saxaabada ka dambaysay waxay u baahan yihiin inay markaa saxaabada dariiqoodii ayna ka weecan ay dariiqoodii raaceen saas aawadeed ba allah wuxuu yihi waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canh waa inay saxaabadii raaceen oo si wanaagsan ay ku samafalayaan oo qumman u raaceen marka ciddii qarniyadaa noolayd oo saxaabada iyo ciddii saxaabada dariiqooda raacdo si qumman oo wanaagsan u raacday ayaa waxaa la yidhahdaa assalaf ayaa la yidhahdaa marka waxay ahaan jireen salafku raximahum allahu tacaala asalka ereygana waxaa laga soo qaatay nicmo salafu ana laki xadiiska ku yimi Eh, salaf kuu hormara anaa kuugu fiican inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faatima ku yidhi inantiisi faatima waana isticmaaleen tacbiirka caynkan ah eh, waa isticmaaleen qarniyada khayrka badnaa yaxtasibuuna alistikfaafa bihim qaar ajar ku raadiyay ahaayeen oo inay ilaahay ajar kaga helayaan oo inay ilaahay ajar kaga helayaan qaar niyeysta oo ajar ku gurubsanayaan ayay ahaayeen alistikfaafa bihim yacni istikfaafka la khafiifsanayo shay khafiifoo markaa liita lagu tirinaayo ahlulbidca yacni marka indho ay qadarinayaan oo xushmaynayaan kumay eegi jirine waxay ahayn qaar khafiifsado oo wax khafiifoo iska sahlan oo iska liita ku tiriya wax iska liita qaar ku tiriya oo aan qiimo markaa qiimo lahayn qaar sidaa ku tiriyay ahaayeen wa taxqiirahu waxay kaloo ajar ku niyaysan jireen xaqiraadda ay xaqirayaan ahlulbidaca ay xaqirayaan wa rafda almubtadici wa bidcatihi waxay ahaayeen qaar ajar u niyeysta mubtadica tuuristay tuurayaan wa bidcatihi bidcadiisana ay tuurayaan mubtadica iyo bidcadiisaba isla tuurayaan wa yuxadiruuna min mukhaalatatihim waxay ahaayeen qaar ka diga dhexgalka markaa la dhex galo ahlulbidaca oo lagu khaldamo ama lagu dhafmo iyo wa mushaawaratihim talada lala tashado wa mu'aakalatihim iyo cunitaanka wax lala cuno intaa mid walba waa ka digi jireen ya waxay odhan jireen yacni ka fogaada saasay odhan jireen sidaa marka waxa weeye eh, in looga fogaado ayay markaa ku tarin jireen oo waa ka digi jireen falaa tatawaara naaru sunniyin wa mubtadicin cibaaradu tatawaara baa qoran sharaxana waxba kagama tilmaamin waxaase laga yaabaa in sawaabku ahaa falaa tatara'a hadday saasii sugnaato waxay noqonaysaa falaa tatara'a isma arkayso naaru sunniyin wa mubtadicin shaksi sunni ah dabkiisa iyo shaksi bidcoole ah dabkiisu isma arkayaan oo laga soo qaatay xadiiskii tilmaamayey markii la sheegaya gaalada iyo muslimiinta laa taraa naaruhumaa yacnii gaalada iyo muslimka dabkoodu isma arko ayaa xadiisku tilmaamaya halkaa laga soo qaatay atawaari waa markaa isqarinta weyi marka falaa tatawaara haddii sideeda loo daayo waxay noqonaysaa isma qariso bimacnaa isma daboosho yacni isuma tagto in sidaa tawjiiheeda hadduu ku asixi karo waa waxay noqonaysaa in markaa la iska xambaaro laakiin waxaan filayaa sawaabku inuu yahay falaa tataraa'a naaru sunniyin wa mubtadicin waxaa loo jeedaana mubtadic iyo sunni ma kulmaanoo isma yimaadaan ilaa haddii cidi ay wada degto oo isku mid ay noqoto oo ceesh iyo milixow ay noqdaan dabkoodu waa is arkayaa bimacnaa sidii wax is arkayo kale u ka dhiganya waa isu muuqanaya qolo waliba qolada kale dabkooda waa arkaysa marka waxaa laga tilmaamayaa in markaa in laga fogaado oo aad looga dheeraado inay tahay wa kaana min asalafi man laa yusallii cala janaasati mubtadic waxaa ka mid ahaa salafka man laa yusallii midaan tukan calaa janaasati mubtadicin mubtadic janaasadii midaan ku tukan baa ka mid ahaa fa yansarifu waa jeesan jiray oo waa ka laabmi jiray marka waxa weeye mubtadic yani markaa lagu tukanayo waqad shuuhida min alcallaamati shaykhi moxamed ibni ibraahim waxaa laga arkay sheekhii cilmiga badnaaye maxamed ibnu ibraahim la odhan jiray mufti addiyaari asacuudiya alwal almutawafa sanata tiscin wa hamaaniin bacda alaai miati waalfin bacda alaai miatin wa alfin yacni kun saddex boqol siddeetan iyo sagaalkii ayuu dhintay taariikhda hijriga ah marka laga tirinayo aadana waxaa laga soo gaabiyey hijri waagii hore waynagii sheegnay inaan la qori jirin oo kutubihii hore qadiimka ahayd casrigan ka hor ilaa wakhtiyadii marka gaaladu ay isticmaalsatay beledo badan oo bilaadka islaamka ka mid a laga soo baa la bilaabay in haada la qoro oo hijri la qoro laakiin kutubihii hore qadiimka ahayd haadaa lama qori jirin waayo taarikh kale oo may tirsan jirin saas aawadeed tamyiis uma baahnayn in haa lagaga sooco uma baahnayn miimkana waxaa laga soo gaabiya almutawafa raximahu llahu tacaala oo sheikh ibnu baas wax baray ibnu baas wuxuu laasimay cashara siniin toban sano ayuu laasimay funuunta badan ee kala duwanna waa ku akhriyey oo waa ka qaatay hadday fiqi tahay hadday caqiide tahay hadday markaa naxwo iyo carabiye tahay iyo hadday markaa funuun kale tahayba toban sano ayuu laasimay yacni waxa weye waa ninka sababtiisa ku soo baxay ibnu baas mashaayikh kale waa lahaa laakiin waa sheikha ugu mulaasimada badnaa cashara siniin buu laazimay aadna waa u duruus badnaa oo maalintii waxa weeye wuxuu akhrin jiray duruus fara badan buu akhrin jiray isagoo ashqaal badan oo kalena lahaa yacani toban darse ama wax la mida ayuu markaa akhrin jiray maalintii oo funuunaha kala duwan ah funuunaha kala duwan waxaanu ahaa sida markaa sheekh ibnu baasba uu ahaa kafiif buu ahaa oo markaa waxa weeye indhahan xisiga ah yani ma indha qabin marka aad iyo aad ayuu markaa u cilmi badnaa raximah allahu tacaala waxaa laga arkay insiraafuhu ka gaddoonkiisa uu ka gaddoomo ka laabtay can isalaati calaa mubtadicin salaadda uu ku tukanayo mubtadic inuu ka laabtay oo ka baxay oo ku tukan waayey taasaa laga arkay taasoo kale waxaa loo sameeyaa yacni zajri in looga jeedo oo dadka laga reebaayo bidcada ninkaasi ku dhacay oo kale in lagu dhaco laga reebaayo waa tankiru nnaas can mili afcaali ayaa looga jeedaa marka tukasho la'aanta aan lagu tukanayn asal ahaanna waxaa laga soo qaatay inaan lagu tukanayn xadiidkii sunanka ee tilmaamayay alqadariyatu majuusu hadihi lumma in mariduu fala tacuuduuhum wain maatuu fala taxduruu janaasatahum xadiidkana culamada qaarkooda ayaa quweeyey culamada quweysana waxaa ka mid a ah sheikhulalbani wakayruh wuxuu xadiisku tilmaamayaa nimanka qadariyada la yidhaahdaa waa ummaddan majuuskeedii yacni majuus oo kale ay ka dhigan yihiin oo majuuskay shabbahaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday bukoodaan ha soo booqanina in mariduu fala tacuuduuhum hadday dhintaanna janaasadooda ha xaadirina hadday dhintaanna janaasadooda ha xaadirina saas aawadeed jamaaco fara badan oo salafka ka midi ah waxay ahaan jireen qaar aan ku tukan a'imadii salafka waa laga soo naqliyey bacdigood intay waxa weeye markaa meeshu yimaadeen baa markay ogaadeen markaa ninku inuu bidcoolo yahay ayaa safafkii oo taagan bay saa uga dhex baxeen oo dadku saa u sii eegayaan ya saasay uga baxeen waxaa ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen mubtadicu hadduu yahay mid asalka islaamnimo u sugnaatay laba shay baa la kulminayaa waxaa la kulminayaa zajrigaas muuqda ee daahirka ah oo aan lagu tukanayn oo laga tegaayo oo janaasadiisa aan la xaadirayn si dadku markaa waxa weeye wax weyn ninkaasi inuu ku dhacay ay u aqoonsadaan dabeedna ay iska ilaaliyaan bidcada asalkii islaamnimo hadduu u sugan yahayna shay labaadna waa ku darayaan bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi oo waxa weeye adducaau lahu khufya inay hoos ugu duceeyaan allahuma arxamhu allahuma akfir lahu laakiin cid aynay maqashiinayn say kulmiyaan inay isagiina u duceeyaan maadaama marka ila xaq islaamni leeyahay ya oo isagana ixsaankaa waa loo samaynaya dadkana waxaa laga reebayaa ficilkiisii oo kale ayaa laga reebaya macno noocaasoo kalea shaykhulislaam waa ku tilmaamaa fii bacdi kutubihi waa ku sheegaa in labada maslaxoo saa loo kulminaa laakiin marka loo ducaynaayo inaan la daahirinayn oo dadka aan la maqashiinayn oo la ogeysiinaynin yacni markaa wakhtiga caynkaas cidda markaa waxa aan ku tukanayna janaasadiisa ka qayb gelayna waxay noqonaysaa dadka fudaladee waaweyne dee qadarka iyo sharafta dadka agtooda ku leh yacni weeye laakiin kollayba haddii asalkii islaamnimo u sugnaatay in muslimiinta cid ka midi ku tukataa waxay noqonaysaa laazim ya cidu fardu kifaayu ku dhaco laakiin cidda ahlu sha'niga ah ama culammada waaweyn ama umarada caadiliinta ah yacni ciddaa markaa dadku diin ahaan ay u qadarinayaan yacni ciddaasaan markaa waxaa ka baxaysa oo aan ku tukanayn waxaa jirtay dadka qaarkoodoo dee masalan eh, ama markaa huluul eh, sameeyey ama waxa weeye markaa eh, wax kale marka ay ka dhaceen ama naftiisa dilay ama duyuun lagu leeyahay iyadoo markaa xikmada markaa ka deynka lagu leeyahay ugu tukan waaye ay tahay deynka in si fiican looga gudo iyadoo ay ka ela duwanti laakiin kuwa kale yacni waxaa dhici jirtay nebigu sala allahu aleyh wasalam bacdi ka mida inaanu ku tukan haddana saxaabadii markaa qaarkood inay ku tukadaan uma diidin yacni uma diidin waa yahay wa kaana min asalafi man yanha can asalaati khalfahum waxaa ka mid ahaa salafka dadkaa hore ee qarniyadaa khayrka badnaa noolaa ee wanaagsanaa waxaa ka mid a saxaabadu waa wada wanaagsanaayeen man yanha can isalaati khalfahum mid reeba salaadda dabadooda lagu tukanayo mubtadic dabadiisa in lagu tukado salaad lagu xidho qaar diidoo reebaa jiray odhan jiray salaadda ha ku ha la tukanina wa yanha can xikaayati bidacihim reebana inay bidcadooda markaa eh, laga xikaayoodo la sheego bidcada ay qabaan in xataa la sheego oo laga xikaayoodo qaar diidi jiray baa jiray lianna alquluba daciifa waashubaha khataafa sababtuna waxay tahay eh, qalbiyadu waa taag daran tahay qalbiyadu waa daciif waayo way isgedgedi badan tahay oo gees inay ku sugnaato waxaa dhici karta inayna ku sugnaane markaa isbedbedesho in alquluba bayna usbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa sida xadiidka saxiixu uu sheegaayo qalbiyadu laba faroodoo faraha ilaahay ka mida bay dhexdooda ku sugan yihiin ilaahay wuxuu u gedgedinayaa siduu doono inuu u gedgediyo alqalbu ashaddu taqalluban min alqidri ida istajmacat khalayaanaha xadiis kale waxaa ku soo arooray qalbigu waa ka gedgadoon badan yahay dherigu hadduu markaa karkiisa kulansado oo si fiican u karo sida waxa ku jira isu gedgediyayaan biyaha iyo waxa ku dhex suganba si ka badan baa qalbiyadu markaa isu gedgediyayaan xadiiskaana sheekh albaani waa taxsiininaya marka qalbiyadu waa daciifa washubha khataafa shubhooyinkuna waa dafis badan tahay oo shubhadu qalbiga waa dafaysaa qofku inuu isku kalsoonaado oo yidhaahdo yacni ismacaash siiyo ou yidhaahdo aniga bidaca waxba i yeeli mayso shubha waxba i yeeli mayso cid walba waa iska dhagaysanayaa samac iyo basar baan leeyahay waxa saxdiiyo waxaan sax ahayn waa kala garanayaa waxaan sax ahayn layguma dagaayo taasi waa quruur marka uu sidaa yidhi buu markaa degsoon yahay oo la kediyey yaa markaa laftiisu degsoon yihi waayo waxay tilmaamaysaa icjaab uu iscajabinaayo ma isla big yidhi taasina waxa weeye waa camal shaytaani ah ya a'immadii salafka iyagoo culamo waaweyn ah ayay waxay ahaayeen qaar iska ilaaliyay inay dhegaystaan markaa shubhada oo culammadii taabiciinta bacdigood waxa dhacday inay dhegaha faraha gashadeen inta markaa mubtadicaayad akhriyay markaasaa lagu yihi aayad qur'aan u akhrinayaaye maxaad eh, dhagaa ka furaysanaysaa wallahi waxaan ka baqaya in qalbigayga ku dhacdo waan iska saari kari waayo waa min culamaa'i ataabiciin ya ayuba asakhtiyaani isaguna saas si la eg markaa nin baa ku yidhi mubtadica ismac minii kalima markaasuu walaa nisfa kalima kelmadiga maqal buu yihi markaasuu kelmad nuskeeda xataa kaa maqli maayo sheekh kaleoo taabiciintii ka mid a ah ayaa waxaa dhacday inayn hadal ku yidhi dabeedna markaa waxaanu aada uga cararay markii la weydiiy wuxu uhi alqalbu daciif qalbigu waa taag daran yahy qalbigu waa taag daran yahy nusuustii adilada eh sida laynooga digaayo ya man samica bidajaali falyan'a canhu fawallahi ina alrajula la yaأtiihi wahuwa yaxsabu anahu mu'min fayatabicu lima yabcasu bihi min ashubuhaat xadiiska imaam axmed iyo abu daawuud ayaa soo wariyey waana saxiix culamo badan baana saxiixiyey waxaana ka mida ah sheikhu lalbani raxmat ullaahi cala aljamiic xadiisku wuxuu tilmaamayaa ruuxa dajaal maqlaa ruuxa dajaal maqlaa ha ka fogaado ha ka dheeraado weliba riwaayada imaam axmed saddex goor buu ku celinayaa man samica bidajaali falyana eh, canhu man samica bidajaali falyana canhu man samica ruuxii dajaal maqla ha ka dheeraado ha ka fogaado ilaahay baan ku dhaartee shaksigu wuxuu markaa dajaal u tegayaa isagoo isu qaba oo u malaynaya inuu muumin yahay markaasuu raacaya shubahaadku kusii daynaya daraaddeed shubahaadku kusii daynaya daraaddeed ayuu raacaya xadiiska ahlucilmigu waxay u daliishadeen bidcoolayaasha laftooda in laga fogaado waagii hore waxaan arkay ibnu cusaymiin oo u daliishanaya laakiin akhiiran waxaan arkay culammadii hore markaa qaarkood inay u deliishadeen oo ibnu batat alcukbari kitaabkiisa alibaana oo min culamaai qarni araabic ahaaday saddex boqol iyo toddobiyo siddeetankii hijriga dhintay ayaa u deliishaday fii kitaabi alibaana xadiiskaa u deliishaday in bidcoolayaasha laga dheeraado waxaa laga yaabaa in la qariibsado lala yaabo la yidhahdo xadiidku dajaal buu sheegayaa dajaalna waaba gaalbe bidcoole markaa muslim ahoo asalkii islaamnimo u sugan tahay ya in laga dheeraado xaguu daliil uga yahay mid asalkii islaamnimo u sugan yahay iyo mid gaala miyaa laysaga qiyaas qaadan karaa jawaabtu waxay tahay nadarka culammadu markay ka daliishanayaan taas oo kale waxay ka tilmaamayaan bidcoolayaasha iyo waxa weeye dajaal waxa kulminaya shubahaadka ayaa kulminaya waxa la yidhi dajaal uga dheeraada waa maxay ma arrin macquulun macnaabaa oo macnihiisa iyo sababta caynkaa loo yidhi la garanaayo mise waa arrin macquulun macnaa aan ahayn arrin tacabudiya e miya maya waa arrin macquulun macnaa ah oo macnihiisa la garanayo macnahaasi waa maxay shubahaad wax luminaya waa inay ku sugan yihiin dajaal sababta la yidhi uga dheeraada waa saas marka cilladii ma cilla qaasira oo ku kooban dajaal shubahaad wax luminaya inay ku sugan yihiin mise waa cilla mutacaddiya ma cillo cid kale u tallaabaysa oo aan isaga ku gaar ahayn mise waa cillo dajaal ku gaara ah? mee waa cilla mutacaddiya waa cillo cid kale u tallaabaysa qaasiro maa mar haddaynan qaasiro ahayn dee xukunku cilladu la wareegaya oo haddii marka cilladii ay noqoto cilla caama xukunku wuxuu noqonayaa caam walow lafdigiisu khaasba ha noqdeen waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu wakhtiyada qaar waxaa dhacda cillada oo khaasa ah xukunka inay khaas yeesho lafdigiisu isagoo caam yahay waxaa kaloo dhacda cagsiga xukunka oo khaas ahoo lafdigiisu khaas yahay cilladu inay caammo tahay in markaa cillada caamkii ay caam yeesho waqad tukhasisu waqad tucammimu cilladu waa dhacdaa inay khaas yeesho xukunka isagoo lafdigiisu caam yahay wa qad tucamimu waana dhacdaa inay caam yeesho isagoo lafdigiisu khaas yahay laakinaha liasliha laa tahrimu laakiin asalka xukunka inay ibtaali soo burisaa ma dhici karto man laa tacuud cala alasli bilibaal oo halkay culammadu ka yidhahdaan marka maadaama xukunkii cillada keensatay ay tahay cilla caama xukunku wuxuu la wareegayaa cillada alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman sida qaacidadu ay tahay xukunku wuxuu la wareegayaa cillada joogitaan iyo maqnaanshaba sidaas aawadeed waxaa halkaa kaaga soo baxaysaa siday u deliishadeen culammadu oo taa ay uga deliishadeen marka qaasi mushtaraka ka dhaxeeya waata axaadiista ay ku soo aroortay yacni markii la sheegaayay ahlulbidaca khaas ahaan khawaarijta kulamaa kharaja qarnun qutic kulamaa kharaja qarnun qutic yani nebigu waa ku celceliyey xataa yakhruja addajaalu fii ciraadihim ilaa dajaal ka soo dhex baxaayo aya khawaarijtu mar walba soo noo noqonayaan waatii xadiiskii markaa sunanka ibnu maaja uu siaa sheegaayo culamada qaarkoodna ay taxsiininayeen aw sheekh albaani ka mid yahay waayahay waxaa markaa laga qaadanayaa digista laga digaayo culammadu ay ka digayaan iyo digitaanka laga deliishanaayo nusuusta lafteeda nusuustana dee adila caama la deliishanayaa almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalilu mahalu jaliisi saalix waljaliisi suu'i ka xaamil miski wanaafikhi ilkiyi faxaamil miski ima an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan ayiba wanaafiqu lkiiri ima an yuxriqa siyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiisa xadiiska saxiixaynka kan hore marka almaru calaa diini khaliilna tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey waana saxiix culamada qaar waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahaan waa xasan waa yahay adilada waxaa laga daliishanayaa in waxa weeye cidda lala saaxiibayo cidda lala fadhiisanaayo cidda lala joogayaa inay wanaagsanaadaan laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul طacaamaka ilaa taqiy xadiiska sunanka qaarkood ay soo wariyeen marka muuminkana weeye muuminkii dee kaamilka ahaabaa markaysaga loo jeedaa oo kii waxa weeye markaa faasiq ahaa ama bidcoolaha ahaa dee nuqsaan baa ku sugnaanaysaa walow markaa asalka iimaankaba yaanu ka wada bixinbe asalka iimaankaba yaanu ka wada bixinbe taxdiiraadka laftoodu waa jiraan sida xadiidka sheegaaya idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum xadiidka saxiixaynka min xadiisi caaisha nebigu waxa waxau yihi sala allahu aleyh wasalam haddaa aragtaan kuwa raacaya wixii isaga ekaaday oo mutashaabihaadka raacaya kuwaasi waa kuwa ilaahay sheegay ee faxdaruuhum ka digtoonaada nebiga amraya calayhi salaatu wasalaam in laga digtoonaado faxdaruuhum hadda maarta waa taxdiir nebigu inoo sheegaayo yacni calaa kulli xaal axaadiis mawduucyadaa saa ugu soo aroortay oo taxdiiraadka tilmaamayaana waa jiraan asalka hajriguna dee waxa weeye adiluu leeyahay oo qisadii waxa weeye markii mukhaalafadu ay ka dhacday saxaabada qaarkood oo saddexdii saxaabi ee kacb ibni maalik oo saaxiibay eh, ay markaa ka hadheen ghaswadii tabuuk iyadoo markaa waxa weeye dadkii la istinfaaray oo ruux markaa loo idmay mooye ruux kale aanu hadhayn waxay markaa noqotay markii dambe in nebigu amro calayhi salaatu wasalaam in laga haajiro oo laga dheeraado aan lala hadlin ya yani waxa weye asalkii hajriga wey iyagaan bidco ku dhicin laakiin markaa ku dhacay nooci siyaan ah ayaa hajrigaa la amray waatuu yidhaha shekhulislaam ibnu taymiya ahlulbidaci sharun min ahli lmacaasi alshahwaaniyati bisunati walijmac ahlulbidac waa ka shar badan yihiin macaasida shahwaaniga ee shahwada loo nisbeeyey cidda u saaxiibka ee u helka ah yacnii sunnada sida ku sugan iyo ijmaacaba waa kaga shar badan yihiin waxaa sii shar badan ahlulbidaca shar badan dabeedna markaa waxa uu deliishanayo ayuu keenay ijmaacina dee qudhiisaaba daliil ah sunnada u deliishanayana waa sii sharxay ishaaraynu jeedna cibaaradan lianna alquluuba daciifa shubha khataafa waxaa saa u isticmaalay imaamu dahabi oo waxau odhanayaa wa akharu salafi calaa hada taxdiir taxdiirka ahlbidaca laga digaayo badanka salafku waxay ku sugnaayeen digistaas yarawna ana alquluuba daciifa wa shubha khataafa waxaynay u arkayeen in qalbiyadu ay tahay qaar taag daran shubhooyinkuna ay tahay mid dafis badan dadka qaarkoodoo waxa weeye markaa xoogaa tasaahulay baabkaasna dhib baa ku yimi waa sheekhii la odhan jiray abulwafaa ibnu caqiil waxaa ahaan jiray marka culammadii xanaabiladu ka mid ahaa sheekh sunniyaanu ahaa asaalatan niman muctasilaa looga taag waaye war nimankan iska daa markaasuu qaladkooda waa garanaynaaye waxaan doonaynaa bal waxyaalaha kale wanaagay hayaan inaan markaa waxa weeye wax ka faa'iidaysanno khaladkoodana waa garanaynaa yacni waa iska ilaalinayna buu ujeedaa khaladkooda waxooda wanaagsanna waa ka qaadanaynaa isagoo nin caalima ah sheegayna inuu garanaayo waxay ku qaldan yihiin sheegayna inuu doonaayo inuu iska ilaaliyo wanaaggana ka qaato waxa ay ku qaldan yihiinna iska ilaaliyo iskama ilaalin karin ee waxa dhacday ashyaadii ay ku qaldanaayeen wax ka mida inuu raacay ay la wanaagsanaadeen waa ku dhacay ya inkastoo waagii dambe la yidhaahdo waxbuu ka soo noqday saa la yidhaahdo ou ka toobad keenay saa la yidhaahdo allahu aclam e laakiin waxa waxaway iskama ilaalin karin yacni ashyaa doora ayaa u sabaqday oo markaa ku baxsatay ya ashyaa badan baa ku baxsatay cimraan bnu xitaan ninkii la odhan jiray wuxuu ahaan jiray min ahli sunna siduu ahlu sunna u ahaa ayuu wuxuu guursaday gabadh markaa ilmaadeer yihiin oo khaarijiyada nin cilmi badanna u ahaa markaasaa lagu yidhi markaa hablaha sunniyaadka maxaad u guursan weyday khaarijiyada ka doontay wuxuu yidhi sunniyad baan ka dhigayaa sunniyad baan ka dhigaya kama dhigi karine isagii bay khaariji ka dhigtay ya waa kii gaadhay markii dambe inuu ammaano ninkii cali dilay ya darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana inii la adkurhu yowman faaxsibuhu awfa lbariyati cinda allahi miisaana halkuu gaadhay da meel khataruu gaadhay meel khatara wuxuu majeeranayaa ninkii cali dilay oo uu leeyahay marka waxaa la yaabtaan gacan taqiya garaaca ka dhacay la yaaba waa darbadii lagu dilay cali ya ugamana jeedin ilaaha carshiga u saaxiibkaa ah inuu markaa raallihaanshe kaga doonayo mooyaane wax kale ugama dan lahayn markuu ku dhufanaayey saasunba uga jeedin kuleeyihi ikhlaas bay ka ahayd ya ikhlaas bay ka ahayd waa ikhlaas fii sabiili shaytaan ya raallihaansho mid rabbi lagaga helaayo ma ahayn inii la adkurhu yowman faaxsibhu awfa albariyati cinda allahi anigu ninkaa maalin baan xusayaa buu yidhi yowman iyo xiinanba waa loo soo naqliyaa ama wakhti baan xusayaa oo waxaan u malaynayaa awfa albariyati cinda allahi miisaana khalqiga markaa inuu ugu miisaan badan yahay xagga miisaanka yacni waxa weye miisaanka xasanaadka inuu khalqiga ugu badan yahay baan u malaynayaa buui halkaasuu gaadhay waxay ku tusinaysaa suxbada cid markaa bidcoolaa lala saaxiibaa khatartay leedahay taasay ku tilmaamaysa ibnu batat alcukbari kitaabkiisa ibaanada wuxuu odhanayaa marka ahlulbidacu sharkoodu waa ka daran yahay buu odhanayaa yacni jidhka waa uga daran yahay xagga markaa cadhadoo kale waa uga daran yahay gubistana qalbiyada waa kaga daran yahay marka waxa weeye ololka waa kaga daran yahay buuri ololka waa kaga daran yahay markaasuu ka digayaa markaasuu odhanaya maxamed ibnu saa'ib waxaa la yidhi wuxuu ahaan jiray sunni cid bidcoolaha markuu u tegay dabadeed wuxuu noqday bidcadii ayuu qaatay sidii buu markaa ku qaatay wale markuu u tegaayo wuxuu yidhi oo talow maan dhagaysanno si aynu u radinno istifaado kale uguma tegin wuxuu ugu tegay biniyati raddi calayhim inuu radinaayo inuu niyaysan yahay oo doonayo bal waxay leeyihiin inuu maqlo siduu u radin karo sidii buu ku galo kama soo noqon yaa marka ruuxu markuu leeyahay anigu waxa weeye ima kadinaayo markan baabuu kadsoon yahay lafteeda wa kaana sahlu bnu cabdillaahi tustariyu laa yara ibaaxata alakli min almaytati lilmubtadic wuxuu ahaan jiray sahlu bnu cabdillaahi tustari laa yaraa midaan arkayn buu ahaan jiray ibaaxata alakli cunitaanku inuu bannaan yahay min almaytati bakhtiga laga cunaayo lilmubtadici mubtadica inuu u bannaan yahay ma arkayno uma qabin cinda alidiraari markay daruura keensato oo ay yani daruura ku kallifto oo naftu qabato oo is idhahdo gaajaad u dhimanaysaa baktigu ma bannaanu odhan jiray ya liannahu baaqin maxaa yeelay waa baaqi waa mid baqyi ku jira iyo xadgudub liqowli illaahi tacaala waxaana u daliila hadalka allah uu yidhi faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh faman idura ku kastoo loo dhibgeliyo hayra baaqin xaalaanu markaa waxa weeye baqyi la imanayn oo aan markaa waxa weeye imaamka aanu ku baxayn walaa caadin aanu cudwaan iyo xadgudubna aanu la imanayn sida markaa waxa weeye u wata waa saas yacnii tafsiir laba tafsiir baa ku sugan khayra baqin walaa caadin waa in baqyigi iyo cudwaankii lagu fasiro oo markaa laga dhirindhiriyo masalada ku saabsan haddii macsi daraaddeed ay ugu timi ama safaru macsiye ay tahay idiraarku ku dhacay gudihiisa safaru macsiya uu yahay safar macsi loo safray daraaddeed u nooca yahay xaalka caynkaas ah bakti uma bannaanaan tafsiir labaad waa jiraa khayra baaqin walaa caadin isagaan iska sii doonayn bakhtiga inuu iska sii cuno walaa caadin qadarkii daruuradana aan dhaafayn oo aan ka tallaabayn falaa isma calayhi wax dembii ma saaro wax dembii ma saaro alaaya fa huwa baaqin bibidcatihi bidcadiisuu ku xadgudbay oo baqyi kula yimi waatay culammada markaa ay qaarkood yidhaahdaan shaaficiyaduba waa ka mide alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi ruksooyinka laguma xidho macaasida laguma xidho alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi qofku hadduu caasi yahay ilaa uu cisyaankaa ka baxo yacni markaa ruksadii u bannaanaan yacni hadduu waxa weeye markaa shaygaa idraarku ugu yimi hadduu caasi ku yahay ruqsadii u bannaanan qaarna waaba ka sii camimaan oo waxay leeyihiin marka dee caasi kastayna u bannaanayn waa yahay oo haddaba markaa ma waxaa la amrayaa naftiisa inuu dilo miyaa la amrayaa haddii la yidhi waxa weeye baktigii ku bannaanaan maayo xalaalkuma ahaa ma iskaga sugnowba aad ku dhimatay saase maya sidaas ma aha ee waxa weeye waxaa la odhanayaa tub ila allah yacni litaxilla laka aruksa allah u toobad keenin tawba saadiq ah, tawbad dhab ah waxaad ku jirtana ka bax kadib waxaa ku bannaananaysa markaa ruksadii baa ku bannaananaysa ruksadii baa ku bannaananaysa wa kaanuu yatruduunahum min majaalisihim waxay ahaan jireen qaar ka caydhiyo ka eriya meelaha ay fadhiyaan iyo majaalistooda kama fii qisati alimaami maalikin raximahu allahu maca man sa'alahu can kayfiyati alistiwaa sida ku sugan qisada imaam maalik ilaahay aan u naxariistee maca man sa'alahu kii markaa weydiiye la jirkiisa qisadii ku saabsanayd can kayfiyati alistiwaa istiwaaga qaabkiisa weydiiyey oo wuxuu ku yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa kayfiyadda in loo caddeeyuu rabay markaasaa imaam maalik uu yidhi alistiwaau alistiwaau hayru majhuul waalkayfu hayru macquul waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca istiwaagu waa mid aan laga jaahil ahayn kayfkuna waa mid aan la caqliyaynayn bimacnaa aynaan garanayn lafdiga mashhuurkee laakiin caankii waxaa weeye kaasay riwaayadiiyo lafdiga ku asaxdabe laakiin ta kale waa la macneeya caanka ahi alistiwaau macluum walkayfu majhuul waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca oo alistiwaau hayru majhuul iyo macluum waa bimacnan waayo madhabulhishaamiya dee ma qabno oo dee ahlu sunna aljamaaca waxay qabaan yacni macluum iyo majhuul wax u dhexeeya inaan u jirin marka shaygu hadduu hayru majhuul yahay laziman waa macluum ya abu hashim aljubaa'i baa waxaa jirta inuu yidhaahdo waxaa jirta axwaal macluuma iyo majhuula midnaba aan ahayn mawjuuda iyo macduuma midnaba aan ahayn taasi laa xaqiiqata laha wax jirana maaha waxaan jirina maaha kulaha wax la ogyahay maaha wax laga jaahil yahayna ma kulaha wax jira maaha marka hayru majhuul waxay la macno waa macluum waalkayfu hayru macquul kayfkii ma caqliyaynayno haddayna caqliyaynay ma garanayno hayru macquul iyo markaa waxaweye majhuulna waa bimacna haddaynan caqliyeynan waxaynu garanayna maaha waayo haddaynu garanayn waa caqliyeyn lahayn waa yahay waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca waa bidcadiina waa kayfiyada in la isweydiiyo canhu ay cani ilkayf waayo ninku muxuu su'aalay kayfa istawaa laakiin macnaha istiwaaga haddaanu ruuxu garanayn oo uu istiwaaga macnihiisu waa maxay dee bidca fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun cumuumaadku soo gelaya hal laa sa'aluu ida lam yaclamuu bale allah wuxuu yidhi istawaa cala alcarshi araxmaanu fas'al bihi khabiiraa marka allah in la weydiiyo cid khabiir ku ah aayaddaa sheegaysa wax la soo sheegayna istiwaagaa ugu dambeeyey marka waxa weeye kayfiyadda in la isweydiiye ayaa bidca wa fiihi bacda jawaabihi almashhuur waxaana ku sugnaa asarkaas ama hadalkaas waxaa ku sugnaa bilmacnaa buu ugu celiyey marka damiirka ugu celiyey adunnuka saaxiba bidca waxaan kuu malaynayaa mid bidca u saaxiiba inaad tahay oo dee bidca inuu ku dhacay waa jirtaaye muxuu marka male uga cabira laa ikhraaluka ilaa mubtadicanna waa loo soo naqliyaa kuuma malaynaayo inaad mubtadic tahay mooyaane wax kale waxay yidhaahdeen culamada qaarkood sida markaa ibnu cuthaymiin fii bacdi duruusihi uu ku sheegay fii hayri hada almowdic waxa uu yidhi wuxuu malaha uga cabiray bidcada marka ruuxa caynan loogu xukumaayo waxay u baahan tahay istiifaau shuruud waintifaa'i almawaanic inay shuruuddu dhan tahay mawaanicduna wada maqan tahay marka malaha wuxuu uga cabiray shuruuddii inay dhan tahay ayaanu markaa waxa weeye markaa muxaqaq aan u ahayn shuruuddii markaa lagu bidcayn lahaa mawaanicduna ka wada maqantahay tahay sidaasuu yihi laa yakhaaluka ilaa mubtadica kuu malayn maayo mooyaan inaad tahay mid mubtadica sida asarka ugu soo waa lafdigaa kalaan filaya laakiin sidana waa ku macno dhowda wa bihi waa amrayo fa ukhrija waa la bixiyo ninkii waa la saara wa akhbaaru salafi mutakaasiratun fi nafrati min almubtadicati wa hajrihim wararka salafku way fara fi nafrati cararista laga cararaayo min almubtadicati mubtadicada laga cararayo wa hajrihim iyo haajiritaanka laga haajirayo xadaran min sharihim digtoonin laga digtoon yahay daraaddood sharkooda wa taxjiiman liintishaari bidacihim wa taxjiiman iyo diidmo loo diidaayo liintishaari bidacihim bidacooyinkooda inay faafaan markaa dadka loo diidaayo oo laga reebaayo yacanii dadka laga teedayo dadkii baa laga teedayaa laga celinayaa yacni marka bidacoodii inay faafto ayaa dadka laga celinayaa oo laga teedaya yani xajama marka la yidhaahdo yani waa ka teedaa laga tilmaamaya kaannahu xajabo oo kale ay la macno tahay waa xajmigu shayga qarada le baa la yidhahdaa yani waxa weye waxbaa laga teedayaa bidcadoodii inay faaftaa lagu teedaya wa kasran linufuusihim iyo jabin markaa naftoodii la jabinayo iyagii la baraq jabinayo xataa tadcufa si ay u daciifto nafahoodu ay uga daciifto can nashri bidac bidcooyinkooda inay faafiyaan ay uga daciifaan walianna fii mucaasharati sunniyi lilmubtadici taskiyatan lahu lada almubtadi'i waalcaamiyi sunnigu inuu markaa la dhaqmo oo la macaamilo oo dhex galo mubtadicii waxa ku sugan ammaanu ammaanaayo taskiyeynaayo kaannahu taskiya ficliya ay tahay lada almubtadi'i waalcaamiyi ruuxii mubtadiga cilmiga bilaabaayee agtiisa taskiyay u noqonaysaa oo wuxuu u qaadanayaa dee in arrinkaasi wanaagsan yahi waalcaamiyi iyo ruuxii caamiga ahaa oo ruuxii jaahilkaha baa loo jeeda waalcaamiyu ruuxa caamiga ahina mushtaqun min alcama waxaa laga soo ishtiqaaqay cama oo indhala'aanta alcama oo indhala'aanta laga soo ishtiqaaqay fa huwa caamigu biyadi man yaquuduhu haaliba wuxuu ku sugan yahay ka hagaya hogaaminaya gacantiisu ku sugan yahay sida qaalibka ah alcaami sida saxiixa ah waa in laga soo ishtiqaaqay cumuum laga soo ishtiqaaqay sheekh ibnu cuthaymiinna markii hore waxa weeye masalada xoogaa waa ka taraduday waxaanuu yidhi markaa ima cadda markaa inay caami cama laga soo ishtiqaaqay min alcama in laga soo ishtiqaaqay marka waa la eegi doonaa marka min alcama miyaa laga soo ishtiqaaqay mise min alcumuum baa laga soo ishtiqaaqay muraadka looga jeedana waa jaahilka jaahliguna waa shaki ma laha inay indhala-aan u yahay laakiin waxaan filayaa xalqaddii labaad ee sheikha in markaa waxa weeye markaa kolay nasna lagu akhriyay hadal kadib wuxuu doortay inay cumuum laga soo ishtiqaaqay laakiin qolyaha taabacay may soo naqlin haddiise loo baahdo waxaa laga doon waxaa laga heli karaa sharaxa shiikha oo sawtkiisa ah youtubka ayaa internetka laga heli karaa bisawtihi marka kelmadda calaa kulli xaal sawaabku wuxuu yahay waa in laga soo ishtiqaaqay min alcumuum cumuumkuna waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa waa dadweynihii waa dadkii guud oo culammada waxaa la yidhaha khaasaa la yidhahdaa alkhawaas waa cidda xulka ee gaarka ah alcawaamna waxa weeye alcawaammu waa dadweynaha guud weeye dadweynaha iyo marka waxa weeye jahliguna dee waa marka iswaafaqayaan marka ishtiqaaqii haddii loo jeedo ishtiqaaqul asqar haddii loo jeedo min alcama lagama soo ishtiqaaqin laakiin haddii ishtiqaaqul akbar laga tilmaamaayo way aqbali karta ishtiqaaqyaday culammadu qaybiyaan ishtiqaaq akbar iyo ishtiqaaq eh, awsad iyo ishtiqaaq asqar ama asqar iyo saqiir iyo kabiir laga cabiro marka ishtiqaaq waxa weye asqar baa marka la itlaaqo ishtiqaaqa mutabaadil oo soo degdegaysa waa in xuruufta asalka labada kelimadood ay wadaagaan asl macnana ay wadaagaan xuruufta asalkana ay wadaagaan tartiibtuna ay tahay tartiibtii xuruuftaas tartiibtana ay ka dhaxayso oo sida xuruufta u kala horayso markanna ay u kala horayso haddii xuruufta ay wadaagaan oo xuruufta asalka ay ka dhaxayso laakiin tartiibta aynay wadaagin oo xuruufta qaarkood ay kala horrayso macnuhu se isku mid yahay markaana wuxuu noqonayaa sakiir ha laga cabiro ama awsad ha laga cabiree ka dhex buu noqonayaa haddii aqlabka xuruufta ay wadaagaan xuruufta badankooda oo xuruufta asalkaa dhammaan aanay wadaagin markaana waxaa la ishtiqaaq akbar ama kabiir baa laga cabbiraa marka wajay yeelanaysa haddii markaa lagu xambaaro hadalka sheikha inuu u jeedo ishtiqaaqu lakbar ama ishtiqaaqu lkabiir kolba kii laga cabiro isku macnaa loo jeedaay oo la yidhahdo qaalibka xuruufta ka dhaxaysa waayo caynka iyo miimka ayay markaa wadaagaan alcaamiyu iyo alcama haddii laha miimkii haddaan la shidin miyaynay marka cama iska noqonayn waxaa loodhanayaa markaa lafteeda sidaasi kollay dee caadada maaha inay ku timaado wuxuu yidhi wanara fi kutubi lmusطalaxi wa aadaabi اطalabi wa axkaami اljarxi wاtacdiil alahbaaru fi hada alakhbaara fi hada waagaa dabdigu markaa kitaabka meelo badan ma waafaqayso sida saxda wa nara fi kutubi lmusطalax maqolyaha marka waxa weeye dee daabacayay ayuunbaa markaa xarakaadkan ay kaga dhacday marka waxa weeye meeshii markaa saxda aan waafaqsanayn wa naraa fii kutubi lmusalaxi waxaanu ku arkaynaa kutubta musalaxa mustalaxu lxadiid iyo wa aadaabi alab kutubta aadaabu alabka ku saabsan wa axkaami aljarxi waltacdiid iyo axkaamta yani markaa aljarxi waltacdiid riwaayadda ciddii marka waxa weeye wax lagu duro leh in la duro oo la jarxiyo ciddii marka waxa weeye tawsiiq iyo mudanna marka in la tacdiiliyo waxaan ku arkaynaa alakhbaara fii hada akhbaarta mawduuca ku saabsan in laga digayo asheekh ibnu cuthaymiin mawduucan markuu ka hadlaayo wuxuu odhanayaa bidcadu waxay u qaybsantaa mid mukafira iyo mid mufasiqa ah labada nooc baa loo qaybiyaa bidcadu dee haddii ay mukafiro tahay iyadu waxa weeye waa ka sii daran tahay dee waxay noqonaysaa waxa weeye hadduu markaa ku-xidhashada salaadda lagu xidhanayo ashyaadaas kolley waa ka dhalanaysaa ashyaada kolley aad uma caddaynayo wuxuu odhanayaa wa acdamu min hada faina sharahu yakunu akbara ida kana almubtadicu saliita alisaani fasixa albayaani faina sharahu yakunu akbara wa acdama khaasatan ida kanat bidcatuhu mukafiratan aw mufasiqatan tafsiqan baaligan faina khatarahu acdam laa siyama ida kana yatadaaharu amaama annaasi biannahu min ahli sunna lianna bacda ahli lbidaci cindahum nifaaqun fatajiduhu cinda man yakhaafu minhu yatamaskanu waa ismiskiininaya miskiin miskiin buu iska yeelaya wiil wa yaquulu ana min ahli sunna wa ana laa akrahu fulana min asaxaaba wa ana macakum wa huwa kaadibun fa milu haulaa yajibu alxadaru minhum marka aad in looga digtoonaada wey calaa kulli xaal bidcadu haddii ay marka waxa mukafiro tahay yani iyadu waxa weeye dee axkaamtii muslimiinta ma yeelanayo loomana ducaynayo hadduu marka waxa dhinto waxa weeye salaadna lagu xidhan maayo xataa hadday kuu hadday mukafiro tahay ku xidhan laakiin bidcadu hadday tahay marka waxa weeye duuna dalik oo tii mukafirada ahayd aynay ahayn dee axkaamtii islaamka waxyaalaha qaarkood buu dee marka waxa weeye uu yeelanaya hadday tahay salaaddii kolleyba in cidi ku tukato waa yeelanayaa walow cidda ahlulfadliga inay kuba tukan be salaadda qudheeda waa lagu xidhan karaa laakiin marka la helaayo cid kale oo marka bidcadii ka maran waa in marka iyaga lagu xidhaa yaga waa in lagu xidhaa laakiin haddii kale ay markaa noqoto ruuxi markaa waxa weeye inaanu markaa meel kale ka gaadhayn oo jamaacadii si kale aanu ku helayn ama waxa weeye markaa jumcadii aanu markaa waxa jumco kaleba meesha aan laga oogin amaba aanu ka gaadhi karayn xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inuu la tukanayo jumcadii iyo jamaacadii salaaddiisuna way asaxaysaa salaaddiisuna way asaxaysaa yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhطa'uu falakum calayhim cumuumkaasaa la iska daliishanaya xadiiskii bukhaariga oo ka warramaayo umarada markaa daalimiinta ee jaa'iriinta ah ka hadlaayey ya cusmaan ibnu cafaan muxuu yidhi markii la yidhi waxa weeye labadii taabicu soo galeen cadiy ibnu khiyaar iyo taabicigii kale la socday ee loo soo daayey isweer baa laga hayaa ciddii khawaarijta ahayd ahlu fitnada ahayd baa isweer ka haysa ee doonaysay dilkiis markaasay u daayeen u galeen markaase waanu aragnaa xaalakaad ku sugan tahay wa yusallii binnaasi imaamu fitna wa anta imaamu caama dadweynaha guud baad adigu imaam u ahay imaamu fitna dadkii tujinayo salaaddii marka waxaan yacni eh, imaam noqday dadkii hor galay wuxuu ugu jawaabay cuhmaan ibnu cafaan sida bukhaariga ku sugan wuxuu idhi alsalaatu axsanu maa yacmalu nnaas fain axsanuu faaxsin macahum wain asaa'uu fajtanib isaa'atahum salaaddu waxay dadku sameeyaan waa waxa ugu wanaagsan waxay dadku sameeyaan waa waxa ugu fiican hadday samafal kula yimaadaan oo samafalaan samafalka la sameeya hadday xumaato sameeyaanna xumaatadooda ha la samaynin ee ka fogaada bimacnaa salaaddu si ay ku ansaxayso oo markaa siday ahayd hadday u tukadaan la tukada la tukada macnuhu saasuu dhacay marka xadiiskii marfuucaana waa inagii sheegnay yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhtauu falakum calayhim cumaan cidda uu sidan ka odhanayaana waa cid ahludalaal iyo bidco ah oo khawaariji ah oo ahlu fitna ah oo waxa weeye marka isaga ku kacday oo ku baxday oo isaga dilkiisa doonaysa ficlanna dishayba ficlanna markii dambe dishay xadiiskaas in loo daliishado la yidhaahdo itlaaq ahaan waxaa laga qaadanayaa wax kasta in lagala tacaawuni karo sax noqon mayso waayo dee taa lafteedu wax sii daysan ma aho waata culammadu marka ay leeyihiin waxa weeye marka uu ruuxu helaayo yacni cid kale uu la tukado ciddaa la tukado cid ka maran marka bidcada iyo baadida ila markay ku qabsataa laga tilmaamayaa looga jeeda macnaha laga tilmaamayaa saas iyadaa weeye waxaana soo aroortay marka sida kale dee in laga digaayo in laga fogaado yacni markaa la amrayo laakiin in la yidhaahdo waxa weeye abwaabtoo dhan wax kasta waa lala tacaawunayaa waa la dhex gelayaa dee waxay noqonaysaa marka baabkiiba cagsi bay ku noqonaysaa adiladii iyo waxyaalahi aynu sheegaynay digtoonaanta tilmaamaayey yacni in marka waxaa la yska ilaaliyo lala saaxiibin tilmaamaayey yacni marka ashyaadii oo dhan bay marka waxbaa ka hor imanaysa oo adiladii marka ay sheegayso in laga fogaado adiladana marka la fahmaayo dee dariiqii salafka iyo manhajkii salafka waa in lagu fahmaayo siday u fahmeen salafkina waxay u fahmeen in laga fogaanayo laga dheeraanayo layska ilaalinayo taasay markaa u fahmeen yacni waxa weeye waana saddan lidariica cid waxa weeye inuu ku tujiso oo markaa dabeed markay ku tujiso aad markaa waxa weeye iskaga tagto ayna kuu qabsatay salaaddaas ama xaraj kugu jiro markaa inaad meel kale aad ka gaadha ay kugu adag tahay oo masjidka kale kaa fog yahay amaba aanu jirin mawdic kale oo markaa uu ku tukan karo jamaaco ama jumco xaalka noocaas ah dee waxay noqonaysaa cusri uu ku jiro amaba marka aanu jirin yacni xaalka noocaasa ah, waxay noqonaysaa waxa weeye xaalu daruura xaalu daruura weeye axwaasha kale dee cinda alikhtiyaar waxay noqonaysaa dee in laga fogaado oo laga dheeraado yani taasay noqonaysa taas ayay noqonaysa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa mas'alo wuxuu odhanayaa ninka mubtadici hadduu cilmiyahayo funuunta qaarkood buu aqoon u leeyahay hayo sida naxwaha iyo balaaqada iyo yacni markaa sarfiga iyo waxyaalahaasuu ku fiican yahay hadduu yidhahdo caqiide ka qaadan maayee waxaan ka qaadanayaa culumta carabiyadan ka dhagaysanaya maxay noqonaysa waqad sabaqa an qulnaa ida kaana cinda almubtadici culuumun la tuujadu cinda ahli sunnati wala tatacallaqu bilcaqiidati ka masaa'il alnaxwi walbalaagati wama ashbahaha fala ya'hudu minhu liannahu yatawalladu min dalika mafsadatan alula iqtiraaruhu binafsih wathani iqtiraaru nnaasi bih liannahum la yaclamuuna falidalika yajibu alxadar wuxuu ihi waxaa inoo soo hormartay inaynu markaa nidhi haddii mubtadicu cilmiyo aan ahlu sunnaha meeshaas aynay ku hayn beledkaasaa loo jeedaa ama makaankaas culamaan ahlu sunnuhu aynay haynin hadduu markaa hayo caqiidana aynay ku tacalluqayn sida masaa'ishii naxwaha iyo balaaqada iyo waxyaalaha shabbahaya yacni kama qaadanayo ama falaa ya'khud minhu yaanu ka qaadan sababtuna waxay tahay laba mafsadaa ka dhalanaya mid waxay tahay waa kadsoonka naftiisa uu ku kadsoomaayo oo haddii marka waxa weeye uu arko iyagoo ay dhagaysanayaan ciddii markaa bidcadiisa radinaysay ay dhagaysanayso waa isku kadsoomayaan wuxuu leeyahay wallahi shani weyn baad leedahay waa taa lagaa maarmi waayey ya dee aqoontaadi iyo cilmigaaga waa taa laga maarmi waayey marka quruur bay ku keenaysaa uu isku kadsoomo oo huruur markaa waxaan yaktaru binafsi wax kale aanu dhegaysan ficlanna waa dhacday nin naxwaha aada u dhiga ayaa waxa dhacday markaa waxaa dhegaysan jiray cid markaa waxyaalaha markaa bidaca iyo abaadiisha uu qabo cid khilaafsan baa dhegaysan jirtay may sii naxwaha ka qaata iqhtiraarkii waa dhaco wuxuu yidhi hadday wax garanayaan waxay iga maarmi waayeen oo iga tegi waayeen markay i radinayaan buu haddii la baadho buu jeebkooda waxaa laga yaabaa cajlad naxwaan leh in laga soo saaro marka uu radinayo lafteeda haddii la baadho jeebkiisa waxaa laga yaabaa in laga soo saaro cajlad naxwaan leeyahay hadday aqoon leeyihin ma iga maarmaan waa ikhtiraar mugdi ta kale dadku inay ku kadsoomaan baa ka imanaysa dadka laftoodu inay ku kadsoomaan baa ka imanayso markay arkaan iyagoo ay dhegaysanayaan yacni cid marka ahlu sunni ay dhegaysanayaan waxaa laga yaabaa in la yhaha waa ka aqoon badan yahay oo waa caynkaas oo markaa waxaa ama waa nin wanaagsan oo mar hadday dhagaysanayaanba waa fiican yihin qaar baa saa ugu ka mid saddexaad baa ku jirta labadaasuu sheikhu sheegay ta saddexaada ku jiri kartaa waxay tahay ruuxa haddii markaa bidca uu ku dhaco bidcoole yahay bidcadu waxa weeye aad iyo aad buu bidcadu u jeclaanaya shaygaa uu qofku jecel yahayna mar kasta waa u baxsadaa man axabba shayan aktara allahaja bihi ka shay jeclaadaa celcelinta shaygaa uu ku celcelinaye uu had iyo jeer sheeg sheegaya waa ku fara badataa ya saas aawadeed isagoo markaa naxwo dhigaya ayuu caqiidadii u baxsanayaa isagoo balaaqo dhigaya ayuu caqiidadii u baxsanayaa mid baa wuxuu akhriyey markaa sida lay sheegay anigu ma dhegaysanayn risaalo balaaqada ku saabsan buu akhriyey mawduucii majaaska markuu maraayey majaaz caqli ayuu wuxuu u baxsadaa laygu yidhi masaa'ishii istikaasada amwaaddiiyo ku saabsanayd dadka amwaaddaa in la baryo markaasi waa majaaz caqli cidda markaa waxaa dhaleecaynaysa masaaisha noocaas oo kale a naqdinaysaa markaa le waxa weeye ama waa shirki ama wax la mida jahli baa ugu wacan oo balaaqadayna garanayn balaaqadayna garanayn balaaquu ka hadlayey wuxuu u baxsaday masaaishii caqiidada inuu ku daafaco wakada masaa-isha marka laga hadlayo majaaska baabka la maraayo waa u cuskadaan oo waxaa laga yaabaa in dhaho waa majaazu waa majaazu naqsi inuu yidhahdo yani wa jaaa rabbuka amru rabbika loo jeedaa ama malaku rabbika loo jeedaa yanzilu rabbuna yani amru rabbina baa loo jeedaa ama raxmatu rabbina ama malaku rabbina waa majaazu naqs marka waxa weye carabiyadii lafteedii baa laga yaaba in lagu daafaco masaajishii ictiqaadiga ha lagu daafaco ya waa u baxsanaya isagoo naxwo dhigaya ayuu wuxuu u baxsanayaa kalaam nafsi ya ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inama jucila alisaanu cala alfu'aadi daliila hadda haddamaarata markaasuu kalaam markuu ka hadlayo kalaam nuxaadda maxaa la yidhahdaa ayuu wuxuu u baxsanayaa yani marka macnaha kalaam oo marka waxa weeye ayuu u baxsanaya sidan baa markaa xagga markaa laga yidhahdaa naxwehe laakiin usuul diinka marka la joogo sidaa lama yidhaahdo ya waxaa la yidhaahdaa marka almacna alqaa'imu binafs ya oo dabeedna laga yaaba beytka markaa inuu keeno oo saa ugu doodo addamarta isagoo naxwo ka hadlaayo masaa'il kaleoo ictiqaadiya markaa gelayaa masaa'il kaleoo ictiqaadiya ayuu markaa gelaya marka calaa kulli xaal qofka shay jeceli wixii waa u baxsadaa marka waxaa dhici karta in loogu barxo masaa'ishii ictiqaadiga ahayd ee qaldanayd in loogu barxaa laga yaaba carabiyada loogu barxo carabiyada in loo dhex geliya laga yaabaa waxaana dhici karta markaa inuu ku kadsoomo rubama yaktaru bihi ya isaga laftiisu inuu ku kadsoomo wax ka mida uu ku dhacaa dhici karta markaa sidaas aawadeed in layska yska ilaaliya aad bay muhiim u tahay tan ikhtiraaruhu binafsi waxay ka imanaysaa marka isaga la hor fadhiisanayo laakiin marka cajradihiisa ama wax la mida la dhegaysanayo taasi meesha waa ka baxaysaa laakiin dadku hadday ogaadaan inaad dhegaysanayso ikhtiraaru nnaasi bihi waa ka imanaysa waa ka imanaysa ikhtiraarka adigu aad ku kadsoomaysana waa ka iman kartaa saas aawadeed saxdu waxay tahay inuu qofku ka tago oo iska daayo ayaa markaysa markaa waxa fiican cid kale u raadsado ya hadduu markaa waxa ilahay dartii uga tagana ilaahay badel khayr qabuu siinaya man taraka shayan lilaah abdalahu allahu khayran minhu fayaa ayuha aalibu kun salafiyan cala aljaadda ardayahow kun salafiyan waxaad noqotaa mid salafka loo nisbeeyo dariiqii salafka raacaya saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta waddadoodii mid raacaya noqo cala aljaaddati waddada markaa waxaweye toosan mid ku sugan yacni noqo waxdari ilmubtadicata ka digtoonow bidcoolayaasha an yaftinuuka inay ku fitneeyaan ka digtoonow waa badel ishtimaal fainahum yuwadifuuna liliqtinaasi yuwadifuuna waxay kaga shaqaysiinayaan liliqtinaasi si ay markaa ku ugaadhsadaan yani ku toogtaan qannaaska waxaa la yidhahdaa ninka shiishyahankaaba la yidhahdaa wax tooganaya ayaa la yidhahdaa ama wax liishaamaya sida leebkii iyo wixii la midka ah oo kale marka ikhtinaasku waxuu noqonayaa un isdiyaadkii si ay ku ugaadhsadaan oo adiga markaysaga ku lishaamaan bay kaga shaqaysiinaya walmukhaatalati iyo si ay kugu dhukusaan almukhaatala waxa weeye waa dhukusaadda weeye waa mashyu sayaadi qaliilan qaliilan fii khufya ya ninka markaa waxa ugaadhsadaha ahi markuuse si yar oo qarsoon u soconayo isa soo godo uuna dee marka waxawaye sanqar tiranayo taasaa waxaa laha yhaha mukhaatala waxaa inoo iman doona beyt marka kitaabka sheikhu ku keenaayo xanatnii xaniyaatu dahri kaannii khaatilun adnuu lisaydi yacnii nin gaboobey baa ka warramayo markaasuu leeyahay waxa weeye wakhtigii baa dee isoo guday markaasaan sidaa u soo godtay markaasaan tallaabadiina gaabis tahay ya waxaad ii moodaa buui mid dhukusayoo ugaadh u soo dhowaanayo kale inaan ahay kaannii khaatilun adnu lisaydi ama kaanii khaatilun yadnu lisaydi adnu baa kollay kitaabka qoran waayahay waalmukhaatalati iyo dhukusaadda ay kuu soo dhukusayaan waxay kaga shaqaysinayaan subulan waddooyin bay kaga shaqaysinayaan yacanii daraa'iq iyo waddooyin bay samaynayaan yaftaciluuna ay samaynayaan tacbiidaha inay markaa waxa weeye ay ka dhigaan waddo markaa waxa yacni cagtu baraysatay oo kale ay ka dhigaan macnaa wuxuu tilmaamayaa wadda dee halowa ay ka dhigaan dariiqu mucabad marka la yidhahdo waa waddada aadka loo maray waddada markastoo aad loo maro de waxa weeye way isku sii adkaanaysaa way sinmaysaa yani godgodankiiyo waxaas waa ka ba'ayaan yacni in markaa wax ciiddeedii waa isku dhegaysaa waa saas xataa waxba kama soo baxaan meesha wadada ah ee cagtu aadka u marta yaftaciluuna waxay kaga shaqaysiinayaan oo samaynayaan tacbiidahaa inay waddadaa waddo kaga yeelaan dariiq mucabada kaga dhigaan bilkalaami almacsuuli hadalkii eh, la macaaneeyey ee malabka la mariyo kale wa huwa casalun maqluub waa casal la dabagediyey casal haddii la dabagediyo dib laga soo akhriyo lasac bay noqonaysaa lasacna waa maxay waa qaniiyada ya waa maqluubu casal casal haddii la dabagediyo laamkaa laga bilaabaya laamkaa laga soo akrinaya lasac bay noqotay lasacna waa qaniyu ya hmm. idaa lasacathu naxlu lam yalju lascaha hadday waxa weeye markaa shinnidu qaniinto buuhi hadday shinidu qaniinto lam yarju lascaha ay lam yakhaf kama baqaayo lascaha qaniyadeeda ka baqi maayo wa huwa casal maqluub wa huduuli damca iyo ilmada shubmaysa ya oo ay markaa ilmaynayaan ayay waddada waddo kaga yeelayaan waa waddadii lagu soo mari lahaa iyo wa xusnilbiza iyo markaa dharka wanaagsan yacnii qaabka markaa loo xidhanayo inay soo wanaajiyaan albazana waxay noqonaysaa dee waxa weeye alwaaxida min albazi mm. yacni maro wanaagsan marka inay soo xidhaan hal maro wanaagsan albizza haddii la yidhahdana waa qaabka marada loo xidhanayo yacni maryo qurux badan inay markaa soo xidhaan iyo waliqraa'i bilkhayaalaat iyo inay dadka ku dagaan bilkhayaalaati waxyaalo marka aan xaqiiqo lahayn oo khayaali ah iyo walidhaashi inay kaga yaabiyaan oo ku wareeriyaan bil karaamaati karaamooyin hebel sidan baa ka dhacday oo karaamu caynkan iyo caynkan kaga dhacday sidan buu sameeyey sidan buu sameeyey ya yacni waa ahlu khatwa ya hal tallaabuu qaadaayoo adduunyadu tallaabay u tahay hadduu doono cagta intuu halkan ka qaado ayuu ta kale wuxuu dhigayaa maka badda iyo waxaan oo dhan markaysa markaa tallaabo keliyu kaga lalaya waa karaamo ya hmm. ama waxa weeye hadduu doono waaba ka badinayaayo yacni marka qaaraadka adduunyada marka halka ugu dambayso hadduu doono tallaabada dhigaya ahlu khadwo weeye buu ku leeyahy ahlu khadwo odee ahlu khadwaha hadduu jiro maxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar godka saddexda habeen iyo saddexda maalmood ugu jireen ya ahlu khadwaha iyagu ma gaadhin miya may tallaabada qaadano madina dhigaan maxay gaalka u lahaayeen yacni na dhul mariyo yacni markaa saddex habeen iyo saddex maalmood markaannu halkaa ku dhuumanno kadib baa inoo ballana ninkii dalyaqaanka ahaa ee cabdullaahi ibnu urayqid aan muslimkaba ahayn ya maxay ula ballamayeen inuu markaa isagu dhul mariyo oo markaa waxa weeye uu sidaa madiine ku geeyo ee godka abeesooyinka leh saddexda habeen iyo saddex maalmood ugu jireen waa cajiib ya wa qaaluu lii ya hada tarakta salaataka walam yaclamuu annii usallii bimakkati waxay yidhahdeen qaarkood waxay igu yidhahdeen buu yihi markaa kaasow salaaddii maa tukan walam yaclamuu annii usallii bimakkati mana oga inaan maka ku tukado waar adigaa maalin walba meesha jooga maya salaadda marka la addimo markaysaa bes qaadaayo markiiba tallaabuu qaadaa waa ku soo tukadaa markii waa soo noqdaa ya allah lmustacaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa maxaa ahlu looga waayay nebi maxamed isagaa dee dadkaba ugu khayr badane ahlu khadwa hadday jiraan muxuu isaga u noqon waaye shaksi la odhanaayo waa ahlu khadwo ya isagu markaa adduunyadu waxba lama aha diyaarad iyo markab iyo gaadhi toonna ma raaco ilbidhiqsi ku dhigayaa markaysa marka waxaan yani adduunyada halku doona dhigayaa cagta dhigaya waxyaalaha noocaasi waa waxyaalaha dadka ay ku kediyaan hebel ba ahlu khatwo ah waxyaalaha lagu kediyo weeye intee maalmood baa nebiga sii socday calayhi salaatu wasalaam intee maalmood buu soo socon jiray markuu ama xajka ama cumrada imanaayo ama fatxu maka markaa waxaa markii uu furanayay iyadoo awliyadii ilaahayna la socoto ya oo saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay awliyaa ullah ya awliyaa ullaahi ayay ahaayeen iyagaana ummadda ugu khayr badan khayru nnaasi qarnii khayrukum qarnii waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam iyo walidhaashi dadka inay ku wareeriyaan oo kaga yaabiyaan bilkaraamaati karaamooyin wa laxsi alaydi iyo gacmaha in la leefleefo ya tabaruk sheekha laga barakaysanayo gacmaha loo leefleefo waxyaalahay markaa waddadaas ay ku furayaan bay ka mid tahy khushuucdana dad khushuuc badan inay yihiin bay u muuqdaan oo waxa weeye markaa ay iska oohinayaan ya wa taqbiil alaktaaf iyo markaa garbaha markaa in laga dhunkado wamaa waraa'a dalika ilaa waxamu lbidca taa dabadeedana ma ahaan mooyaane ilaa waxamulbidcati bidcada wallaceedii mooyaane wax kale ma ahaan waxam waxaa la yidhaahdaa waa wallaca la yidhaha asal ahaan waa tacbiir adabi o sheekhu hadda isticmaalaayo ya tacbiir adabi ah oo isticmaalayo wey isticaaro mawduucan ugu soo qaatay dee haddii waxa weeye marka mubtadic waxa laga qaato yani wuxuu leeyahy bidcaa dee ka dhalanaysa talaqiga cilmi laga kulmayo yani mubtadic waxaa markaa ka dhalanaysa uun marka bidco yacni waxamka siduu usoo qaatay wey wuxuu ku shabahayaa bidcadii markaa laga qaadanayey ee marka waxaweye ka dhalanaysay iyo ilmihii markaa calool gelayoo kale ayuu xoogaa isku shabbahaya asal ahaan wa rahajulfitna iyo markaa waxa weeye boorkii markaa fitnada yaqrisuhaa fii fu'aadik wuxuu ku beerayaa qalbiga uu ku beeraya wayactamiluka fii shiraakih wuxuuna kaaga shaqaysiinayaa marka waxa wadaaggiisa aad la wadaagto fawallaahi laa yasluxu alacmaa liqiyaadati alcumyaani wa irshaadihim wakhtigaa inaga dhaca halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub